الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الظاهرات أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا allahuma anfacna bima callamtana wcalimna cilma yanfacuna wasidna cilma walxamdu lilahi calaa kulli xaal ama bacd aayadda shan iyo konton ayaanu ka bilaabaynaa hamsa oo hamsiin min suurati tawba tilmaamaha aayaduhu ay bixinayeen ee ilaahay uu aada uga warramayay waxay ahayn tilmaamaha ay leeyihiin nimanka munaafiqiinta qur-aanku kuwaasuu aada iyo aada u faahfaahiyey xikmadaha tilmaanta munaafiqana soo sheegnay xikmadda loo badiyey sifaadkan ama tilmaamahan ee aan shakhsiyaadkii loo magacaabinna horeaynuu soo qaadannay oo shakhsigu wuu tegi karaa wuu dhiman karaa ama uu dhimanayaaba laakiin tilmaantan ayaa had iyo jeer bani aadamka ka soo noqnoqonaysa sidaa daraaddeed in laga feejignaado weeye waxay lahayd dadka ugu sheegayaan falaa tucjibka yay kaa farxin inay ku yaabgelinin nebi maxamedow amwaaluhum xoolahooda walaa awlaaduhum carruurtooduna waxbayay ku cajabin inay kaa farxin innamaa yuriidu allah rabbi wuxuu doonayaa liyucadibahum bihaa waxyaabaha inuu ku cadaabo filxayaati dunyaa adduunyada dhexdeeda wa tashaqa anfusuhum naftoodu inay baxdo ayuu ilaahay doonayaa wahum kaafiruun iyagoo gaalo ah wayaxlifuuna billaah ilaahay bay ku dhaaranayaan munaafiqiintu innahum la minkum inay idinka idinka midiin bay ku dhaaranayaan wamaa hum minkum idinkana mid maaha muslimiintiinna walaakinahum qowmun waa qolya iyagu yafraquun cabsanaya low yajiduuna hadday heli lahaayeen munaafiqiintu malja'an meel ay u ciirsadaanay galaan aw makhaaraat ama godad buuraha ku yaalla aw muddakhalan ama booraan dhulka u daloosha lawallow ilaahi halkaa way u sii carari lahaayeen wahum iyaga oo yajmaxuun degdegaya yajmaxuun ay yusricuuna degdegaya oo halkaa ku libdhaya sidaasaa ilaahay u sifeeyey marka hore munaafiqiintu waxyaabaha ay wax ku qiimeeyaan ayay ka mid tahay dad iyo duunyo uu qofku leeyahay iimaan iyo taqwo iyo sharaf iyo camal saalixa waxaa waxba kuma qiimeeyaan waxay ku faanayaanba dadkooda iyo duunyadooda haddaba dadkooda iyo duunyadooda hadday dad badan yihiin oo ay duunyo badan yihiin oo mujtamaca dhexdiisa ishu qabanayso waxba taa ha ugu habranin munaafiqa hana ku jeclaanin ilaahay baa aayad kale waxa uu ku yidhi walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrat alxayaati dunya qaybaha gaalada waxaanu siinay bilicda adduunyada bilicda adduunyada in badan baa iyaga uga daba dhaca oo siday ugu daba socdaan waxa ay haystaan daraaddeed ay isleeyihiin kuwan laga maarmi maayo kuwana waa kuwii lagu noolaa kuwana waa kuwii tusaala noqon laha adduunyada haystaan daraaddeed ayaa afka goosata marka nimankaasi dad iyo dunya waxay hayaan waxba iy kucajabini kole da ilaahay ka goosteen kole aduu ilaahay qofkaas ka goostay arrin ma hayo waaya waxay dhacaysay munaafiqiinta qaarkood inay caruur wanaagsan lahaayeen habrashadaad caruurta ugu habranaysa ayay keenin xaqaanay lahayn iyo waxaanay ahayn inaad siisood ka dhigto falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaadu ilaahay wuxuu doonayaa inuu ku cadaabo adduunyada kuwaasuu ku cadaabaya dadkooda iyo duunyadooda lagu cadaabayaa oo dagaalbaaba laydin amri karaa iyaga laga faramaroojinayo duunyadooda dabeetana indhahoodoo shara ayaa laga faramaroojin doonaa laga qaadi doonaa <clears throat> adduunyada ilaahay uu ku cadaabaya waa qofku sidiisaba haddii dadkiisa iyo duunyada uu leeyahay bilaa diin ay noqdaan macnaha waxaynu ujeednaa diin aanu lahayn qofka dad wuu leeyahy duunyana wuu leeyahy laakiin wax diinahoo uu haystaa ma jiro dadkiisa iyo duunyadiisa waa ku cadaaban yahay dadkiiyo iyo duunyadaba ilaahay baa gacanta ku hayee ilahay iyagu ku sallidi iyaga ayuu ilaahay ku sallidi doonaa kuwaasay u halaagsami waa kaa rabbi tilmaamaya wa tazhaqa anfusuhum wahum kaafiruun in badanoo ka midin iyagoo gaalaabay ka tegeen dadkiina waaye dunyadiina waaye diin la-aanna hore igu sugnaayeen marka midhka xaasilka ah ee raasamaalka keliya ee qofka bani aadamkii u haystaa waa diinta addiin hadduu qofku diin leeyahay oonu dadna lahayn duunyana lahayn waxba kama maqna aakhiraba dad iyo dunya wuu ka heli aakhiraba waa kii nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka ahlu jannaha ee muuminkae saalixa ah xaaskiisana dunyadu kolkay ku qaylqayliso tu xuruurcinta ka midabaa soo hadlaysa halkaasay fariin ka soo diraysaa waxay leedahay na hayga dhibin ninkoo hayga kadeedin in yarbu ku ag joogaadee <laughs> ilaahay kuwa inaga yeela islaamaha inooga heliya <laughs> waaya waa midh jira weeye dad iyo duunyaba halkaasaa ilaahay ugu bedelaya marka waxba ha la yaabin oo taa ah ha ku farx saa daraaddeed baa a'imadii salafka dadkooda iyo duunyadooda diintay kaga mashquuli jireen imaamu nawowi raximahullah ayaa lagu hi maxaad u guursan weyda oo dad u samayn weyday keligaa unbaad socotaay ood nooshaaye wuxuuhi war anugu dadka aakhiraan ku fikiraya dadkan adduunyada waan iskaga dhaqaajiyey xaasaskan adduunyada ee dhiiggale anigu bikaaradayda iyo shabadnimadayda doobnimadayda halka dambaan la eeganayaa buuhi halkan ku jabin maayo waaya sidaa weeye dadka iyo duunyadu markay diini isku kii xidho ayay qiimo leeyihin nabigu wuxuu leeyay nicma alcabd nicma almaalu saalix lilcabdi saalix lirajuli saalix maal baa wanaagsan xalaalahoo qof wanaagsanoo xalaali uu leeyahay qof fiicanoo ilaahay ka cabsanaya maalku leeyaha qiimale maalkaasaa qiimale waaya haddii kale ilaahay baa ku ciqaabaya oo dadkiisa ku salidaya oo dunyadiisa ku salidaya oo kuwaasaa cidhbogoynaya oo kuwaasa halaagiisa sabab noqonaya waxa ilaahay uu tilmaamay tilmaantaasi waa taa nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum walaa ilaa amwaalikum walaakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum waddadii u ilaahay ma eegayo sawirkiinna keebaa jir weynoo haybad badan oo cad oo xoog weyn oo taas ma jirto maalku qofku leeyahay miisaankeebuu leeyahay intuu kaashiya daara haystaana ilaahay ma eegayo laakiin wuxuu eegayaa buu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam rabbi halka uu eegaya maxalu nadar illaahi tacaala waa qalbigiinna iyo camalkiinna munaafiqii labadaasaa ka xumaaday dadkiisiiyo dunyadiisa halkaa iska dhiman ta kale cudurka munaafiqa ayaa laguu sheegayaae wayaxlifuuna billaahi inahum la minkum wamaa hum minkum kitaab bay ku dhufanayaanoo wallay marayaan inay idinka midiin idinkana mid maaha waase qolya yafraquuna yafraquuna yakhaafuuna cabsanayo warwaraya macnaha sidiisaba qofku marka aanu kalsooni qabin waxyaaba aan sheegid u baahnayn buu sheeg sheegaa ama ku celiyaa markaa in badan ba iyagoo nebigii asxaabta iska dhaadhicinaya mujaahidiin baanu nahay muminiin baanu nahay kanaanu nahay walaahi sidaasaanu wala fara badan oo lagu adkaynayo waxaanay ahayn taasi munaafiqiinta aad bay ugu badan tahay shakiga ku jira daraaddeed iyo iyaga oo ka baqaya in la tilmaamay oo la magacaabayba marka taasaa keenaysa waxa halkan ilaahay uu xusay inaanay ummadda ka mid ahayn wamaa hum minkum halkaa waxaa aayaddu ay ku cadaysay aladii fiihi nifaaqu lcaqadi laysa min almuminiin bal min alkaafiriin min aqbaxi alkufaar gaalada kuwa ugu xun buu ka mid yahay mar hadduu nifaaqa caqiidadu qalbigiisa uu qofkaa fadhiyo ilaahay baa caddeeyay inaanu ummadda ka mid ahayn jinsigoodaba ha lahaado abtirsiimadoodaba ha lahaado fulaynimadana fulaynimadu sideedaba waxay ka timaadaaba inu xalay soo sharaxnay kalsooni darada geesinimaduna kalsoonida iyo yaqiinta uu qofku hayo iyo moralkiisa ayaa ay ku timaadaa markaa qofkan muminkaa ah dee iimaankan qanjaha jooga ee buuxiyey qalbigiisa iyo yaqiinta uu ilaahay ku qabo iyo wuxuu u ballanqaaday ayaa keenaysa inuu geesi noqdo oo aanu cabsanin oo aanu cid isaga la mid ahoo cadow ahoo liidata ka cabsanin kuwa laakiin tii baan jirin markaasaa ilaahay uhi qawmun yafraquun waa qolo cabsi badan aad bay fulayaalu yihin tilmaam buu kasii bixiyey sidaa u cabsanayaan munaafiqiintu wuxuu idhi hadday heli lahaayeen malja maqaaraat mudakhal saddexdaad hadday heli lahaayeen way u sii carari lahaayeen iyagoo degdegaya waa saddexdani wuxuuna sheegayaa dhulka ilaahay meel yaroo laga galo hadday jirto malju wuxuu noqon karaa meel laba buulood dhexdooda lagu libdho wuxuu noqon karaa jasiirad la galo wuxuu noqon karaa meel in uun la isku qariyo noocay doonaysa ha ahaatee Eh, maqaaraadku waa waa godadka buuraha ka samaysa id humaa fi lhaar qaarku waa godka kahfina waa la ydhaahdaa kuhuufta iyo iyo qaarku waa godadka buuraha mudakhalkuna waxa weeyaan booraanta ama booraan dacawo ha ahaata ama mid waraabe eh booraamaha dhulka sida tooskaa uga qodane bahaluhu galaan weeye marka la ishelo munaafiqu saddexdaa meelood meeshu meeshuu ku kuldhilaa wahum yajmaxuuna iyagoo degdegaya marka taasi wuxuuna tilmaamaysaa qofka oo aanay u darayn in cadow la iska celiyo aanay u darayn in dal iyo dad la difaaco aanay u darayn cid kale inuu eego laakiin ilaahay wuxuu uhi qad ahamatum anfusuhum naftooda ayuunbaa hami gelisay sideedabana qofku hadduu waxyaabo kale ka warwarayo naftiisa ahaynna si uunbuu u qarsoomi karaa laakiin haddii naftiisu warwarka ugu badan uu taagan yahy ma libdhayo meel kastuu gala wuxuu moodayeen inuu muuqanayo maba libdhayaba wa minhu munaafiqiinta waxaa ka mida buu ilaha yidhi sifooyinkiibaa socdo tirinaysa sifooyinkaas dee boqolaalbay gaadhayaan boqolkorbay u dhaafayaan markaad isu geyseed xisaabiso wa minhum waxaa ka mida man yalmizuka qaar kugu ceebaynaya fi sadaqaati waxbixinta fa in ucduu minhaa haddii sadaqada wax laga siiyo raduu dee way mafsuudayaanoo waaba raalliba way farxayaan wa in lam yucdaw minha haddaan waxba laga siinin oo laga qadiyo sekadiiyo sadaqadii la qaybinaya idaa hum yaskhatuun waaba iyaga oo cadhaysan oo cirka maraya walow annahum raduu hadday iyagu ku raali noqon lahaayeen maa aataahum allaahu wa rasuuluh ilaahay iyo rasuulkiisu wixii ay siiyeen wa qaaluu ay odhan lahayn xasbuna allah ilaahay baa nagu filan sayutiina allaahu min fadlih ilaahay baa fadligiisa na siin doona warasuuluh rasuulkiisuna fadliga ilaahay buuna siin doonaa innaa annagu ilallaahi raagibuun ilaahay baanu rajaynaynaa oo aanu quudaraynaynaa wax ka sugaynaa hadday sidaa odhan lahaynbaa u fiicnaan lahay mase yeelin munaafiqu waa nin adduunyo waa nin sooreed waa nin hunguri magacyaasha aynu qofka u bixinno marka laga yaabo mid kaa doontaba dheh markaa miisaanka uu qofka saaraya waa miisaanka adduunyada dabcan adduunya haddii qofka lagu qiimeeyana dee waa ku meelgaadhuun manaa jacaylka adduunya lagu jeclaada waa ku meelgaadh waa inta uu qofkaasi dhadhankaa ku haya uun markaa qofku hadduu gacanta wax uga dhiibayo oo uu ku celinayo oo uu ku celinayo intaa agtooda qiimiyo sharaf buu ka leeyay waa ka tirsan yahay kolse haddii taasi ay soo xidhanto oo gacantii waxba laga waayo markaasuu cay bilaabaya qofka wanaagsani mabda buu ku qiimeeyaa wax qofka liitaana maslaxadda yara uu ku qabaa buu ku qiimeeyaa kaa maslaxadda uu ka waayay mabda wanaagsanba ha haystee u caaya saasaa dadku ay u kala tagsan yihin mar hadda cudurkaa cudurkaa ilaahay munaafiqiinta uu ku eedeeyey iyo ummadeenna bale su-aal war horta ninkani wuxuu doonayo wadaad kasta haada horta maxaa laga helayaa horta qayil ma ka helaynaa qayil ma ka helaynaa maxaynu caano iyo cuncun ka helaynaa cadays miyuha iyo cuncun maxaynu qofkan ka helaynaa buu ku leeyahy kitaabkuu doonayaha iska sitee yaa haddii aan laakiin waxba lagu haynin dee hebel baa inoo dhaama intaasuu inoo dhiibay wakhtigaasu hebel wax siiyey saasuu waxu bixiya kada o kada nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam isaga oo qaybinaya qaniimadii faraha badnayda laga helay dagaalkii xunayn dadku u badinayaana weliba ay yihiin dadkii cusbaa ee dhowaan soo islaamay iyo qaar islaamnimada kusoo dhowan weli islaamin isagoo kuwaa siinaya xolii badnaa ee laga helay reer xunay oo asxaabtii waaweynaa iyo dadkii iimaankoodu uu buurnaa dibdhiga in waxbaba siininba ayaa waxa istaagay mid dilkhuwaysna laydhaa ayaa istaago waxauu yidhi rasuul allah maad cadaalad samaynin nabigu ku tiraabay waxa uu idil fa innaka lam tadil maad cadaalad samaynin cadaalad samee dadunbaad siisay wixiiba aan lahayne nebigu aad buu xumaaday calayhi salaatu wasalaam waad guuldaraa kugu dhacday hadaanan anigu cadaalad samayn yaa cadaalad samayn doona buui xadiidku bukhaari iyo muslim buu ku jiraa laqad khibta wa khasirta in lam akun acdil haddaanan cadaalad samaynin dee khasaara baad ku dhacdo waad guuldarraysatay waayo nebi maxamed haddii cadaalad laga waayaad ka heli cadaalad nabigu saasuu usii eegay maraas cumar baa soo booday ninka ma dilnaa nin kol hadduu halkaaba gaadhay waa gaalooba ma dilnaa nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iska daa kaa tagoogiisa ama dhabarkiisa waxa ka soo bixi doona qaar diin badan sheeganayo soon iyo salaad badan leh laakiin uu nabigu dhiiriyay in la laayo waa nimankii khawaarijta aha ka farcameen cala madaxdoodii waaya sidaasay ahaayeenoo seke iyo sadaqada iyo wixii la bixinayo gobanimo darrada haysa daraaddeed ogabay faqriga laba qaybood aho faqriga qalbiga iyo faqri faramadhnaan uu qofku adduunyo dee ka faramadhan yahay kan haddii adduunyada uu qofku ka faramadhan yaho iimaan uu iska leeyahay dee kalsooni buu qabaayo inta yar hadday dhaafto calaf ilaahay u qorayba inaanu ahayn buu oo isba shidayn maayo laakiin faqriga xagga qalbiga xoolo badanba qofku ha haystee kaasaa gobanimo darro badani ay ka timaadaa marka had iyo jeer waxaad arkaysaa qofkii oo wax kastoo la qaybinaya iyo wax kastoo bilaashaba kusoo boodaya oole anigana hadduu doono taajir cumuumiya ha ahaadee warna waan u baahnahay buu leey war aniga maxaa lay siinayaa marka eh, faqriga allah inaga badbaadiye waa faqri aad iyo aad u dhib badan faqrulqalbigu marka nimankaasi sidaasay ahayn qofka muuminka ahi mabaadibu wax ku xisaabiyaa qofka munaafiq ahina maal uu helayo waa ka ilaahay tilmaamo haddii la siiyo waa raalli haddii la siiyo wuu kula jira haddii la siiyo wuu ku hiilinaya kambayn doorashuu kula galayaa qof buu dooranayaa qofbuu riixaya ama xil u magacaabaya haddii kale ma leh haddii kalena idaa hum yasqatuun hadday ku raalli noqon lahaayeen ilaahay iyo rasuulku wixii ay siiyeen ee sharci ahaan xaq ay u leeyihiin oo ay odhan lahaayeen xasbuna allah warasuuluh ilaahay rasuulkiisaa nagu filan sayuutiina allahu min fadli ilaahay baanu dheeraadkiisa ka rajaynaynaa innaa ilallaahi raaqibuun ilaahay baanu sugaynaanu qoodaraynayna ilaahay calafkiisaanu sugaynaa hadday odhan lahaa intaas lakaana khayran lahum arrimahaasaa wanaagsanaan la waana yeelin calaantaasakudhacdaymarka wixii ay maaragtay aaminsanaayeen ay ku e, doodayeen ama doonayeen markuu ilaahay meesha ka saaray badiilkiibuu keenay waxa qofka laga doonaya inuu ku qanco diintu waxay siisay sharcigu halkuu dhiga inuu ku qanco ilaahay rasuulku wixii ay u garteen inuu ku qanco inuu ilaahay tala saarto inuu ilaahay ku yididiisho <clears throat> saa daraadeed baa aimadu cilmiga cilmi suluuk la idhaado ka hadlay akhlaaqda qofka iyo toosintiisa waxay tilmaamaan qofku waxa uu gaari karaa xaqa tawakul tala saarashada ilaahay uu si dhaba ah u tala saaranayo wuxuu gaari karaa marka uu ilaahay xaggiisa waxa ku maqan kaga kalsooni badan yahay waxa jeebkiisa ku jira shaygani jeebkiisu ku jiraa shayga kalena ilaahay xaggiisu ku maqan yahay markaa waa inuu ka shakiyaa kan jeebkiisa ku jira ka ilaahayna ku kalsoonaada malaa sidaa cagsigeed baynu nahaye sireer banu israa'iil baa markii loo soo dejiyey malabkii iyo xabagbarsheedkii iyo waxyaabihii qur-aankuu sheegay ayaa waxay yidhaahdeen iska mariya uun baa layidhi raashinkaa laydiin soo diyaariya jaahiska ama safaariga ah diyaarsan iska isticmaala waxba hareebina waa iseegeena waxay dhan raashinku waa badan yahay ilaahay waxa xaggiisa ku maqanna goor ima waxba war hayno wax ilaahay xaggiisa ku maqan waxba war kama hayno waalaynoo marxiya berigaasaa intay marxiyeenay dhigeen maraxa waxaa la ydhaahdo maalintaasuu qurmay raashinkii waay waa cuqubadii iimaan darada ka timid iyo qawadka ilaahay addoonka uu qawado marka xaqa tawakul baa ilaahay uu ku dhirinaya addoonka innaa ilallaahi raaqibuun waayahay mar haddii haddaba sakadii iyo sadaqadii ay u soo faydfayteen dadaan lahayn oo imaan xumadaasi hayso alla waxa uu halkan ku caddeeya ciddale sadaqada haddaba sadaqada guud ahaan iyo sakada gaar ahaan marka aayaddani waxay tilmaamaysaa masaarif azakaa sakada meelaha lagu bixinayo steeda ilan dad baa kabaha usoo gashada iyagoon ehelkeed ahayn sakada oo idhi aniguna waxaabaan ka mid ahay kuwii la siin lahaa muxuu ii qadiyey nebigu muu ii dhiibo tibaa dabeedna halkan ilaahay uu ku cayimay iyadoo aayaddu dagaal ka hadlaysa iyadoo aayaddu eh, munaafiqiintii ka hadlaysa iyo muwaasafaadka ay leeyihiin aayaadka ka horreeya kuwa ka dambeeyna munaafiqiinta ay ka hadlayaan ayaa ilaahay uu saxay meesha sekada ay ku ansaxaysa lagu bixinayo iyo sadaqaduba ayuu saxaya marka sidaasibay tahayoo waxaad halkaa ka arkaysaa diintu inay jus-un laa yatajaza manhaj keliyahoo aan kala hadhayninoo wada socdo weeye dhaqaalihiisa iyo jihaadkiisa iyo siyaasadiisa iyo cibaadadiisa iyo waa wada cibaadu isku laran inama sadaqaatu buulhaydis sadaqooyinka la bixinayaa lilfuqaraa'i bay u sugnaadeen walmasaakiin fuqarada masaakiinta baahan walcaamiliina calayha iyo dadka ka shaqaynaya ee sekada ku howlan waalmu'alafati quluubuhum iyo kuwa qalbigooda lasoo soo dhawaynayo islaamnimada lagu soo dhawaynayo wa fi riqaab fii faki riqaab iyo addoomaha la xoraynayo waalqaarimiina iyo dadka daymoobay wa fii sabiili iyo jihaadka wabni sabiil iyo ina helin ama ina wadaka la ydhaahdee socdaalka ah fariidatan min allah farad allaahu fariida ilaahay baa go'aamiyey sidaa dadkaana u cayimay wallaahu caliimun xakiim ilaahaybaa cilmi iyo xikmad balaho cilmigiisi iyo xikmadiisi waa ka halkaa idinku tilmaamay halkaasaanay ku haboonyihin bicilmihi wa bixikmat xikmadii iyo cilmigiiba saasay keenay marka waa sideed qolo sideedaasaa lagu bixinayaa sakadii iyo sadaqadii sunnaha ahaydba dadkaasaa usii baahan dadkan kolba inta la helo uunbaana la siin doonaa sakadii culimadu islaamku waxay u badan yihiin dadkan haddii qaarkood maqan yihiin dee inta kale unbaa la siin doonaa wixii waxa labaadu ay isweydiiyeen siddeedan qolo mid walba ma in la siiyaaba mise qaarkood waa lagu gaabin karaa qaarkood waa lagu gaabin karaa oo sadaqatun tu'khadu min akhniyaa'ihim wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim nebigu wuxuuhi waa seko laga qaadaya dadkooda maalqabeenka muslimiinta oo lagu celinayo fuqarada markaa sideedii wada tirinin taa macnaheedu waxa weeyaan haddii wixii uu wax badan yahay oo maalan madaxdii muslimiintu ay qaybinayaanoo ka badan lasoo ururiyey dadka waa la wada gaadhsiin karaa wax sia iska kooban hadday yihiin qaar ka mida waa lagu gaabsan karaa fuqarada masaakiinta ilaahay u horraysiiyo waa kuwa had iyo jeer u badan faqiir iyo miskiin maxay kale yihiin qolyaha qaarkood waxa ay leeyihiin maadaama ilaahay uu ku bilaabay faqiirka miskiinkana dambaysiiya faqiirkaa badan xayraanku faqiirkuu kusii badan yahay waaye oo faqiir waxaa la ydhaha qofka wixii u baahnaa waxbaba aan ka hayn miskiinna waxa weeye waxbuu hayaa metal boqolkiiba konton buu hayaa intii kalena waa ka maqanta waa miskiin kabitaan buu baahan yahay nusuusta marka waxay ku kala xoojinayaan labadaa ah. dee kolley wakhti uma hayno oo wakhti dheer bay u baahan yihiin keebaa macnaha la horraysiinaya ama keebaa baahi badan faqiirka miskiin waxaase kusoo ururayaan labaduba waa deed maxaawijoo baahan faqiir iyo miskiin waa qof wax ku filan aan haynaba innaga wax meelay kasoo heleen soomaalidu ma garanay sida waxay ku odhanayaan qofka haddii cumrulqaalibka wixiisuba aanay ku fillayn waa iska faqiir iyo miskiin marka nin xoola haystaaba iska qaadanayo iskadi haddii cumrulqaalibka aanu ku fillayn oo hadduu odayu cimrulqaalibkii dhaafa xaggee loo kaxaynayaaba oo lixdan jir iyo toddobaatan jir uu yahay xaggee la geynaya xataa madhab shaaficiya waxay tilmaamayaan qofka biil wanaagsan haysta ee biilkiisa uu ku filanyay inuu sekada iska daynayo ka xoolo badan haystee aanay biil ka helaynin joogtaana in sekada la siinayo hadduu ari leeya sekadu ka baxayso ama beer buu leeya sekadu ka baxayso laakiin dakhligii yowmiga ahaa ee maalintii uu isticmaali lahaa isagii reerkiisa ayaan ka soo baxaynin oo baahidii way haysataa dakhligiis iyo kharajkiisi baan isu dheelitirayn waa la siinayaa laakiin hadduu qof aan xoolaba lahayn aayaruun iska shaqo tagoo maalintii wax masaariifta isagiiyo reerka ka badanba soo xasiliyaba oo kaa reer miyiga waxaanu helayn baabu isagu helayaa waa farsamayaqaan ama waa aqoon-yahan maalintaaba laga yaabaa labaatan dollar iyo shan iyo toban dollar iyo inuu soo helayo dee waa qaninkaas as inama sadaqaatu lilfuqaraai waalmasaakiin waalcaamiliina calayha waa dadka ka shaqaynaya marka madaxda muslimiinta iyo imaamka muslimiinta ururinaya sekada si markaziya oo dhexe loo ururinayo dad baa soo ururinayo qaar baa xerowoodayo qaar baa xisaabinayo qaar baa tirinayo kuwa iyagana waxaa la siinayaa hal la duldhigay sideed macnaha sideed meelood marka sekada loo qaybiyo meel ayaa dadka loo qaybinaya aimada qaarkoodna waxay leeyihin daayaddu wuxuuna tilmaantun inay wax ku leeyihiin qof walba sixira suuq baa la siinaya inta shaqaalaha lodkiisi uu qaatay inleeg mu'alafatu quluubuhum waa dad dhowaan soo islaamay oo lagu dejinayo dibu dejin baa lagu samaynaya meeshii kululayd iyo ka soo baxeenoo si aanay eh, kadeedkii dib ugu noqonin baa lagu dajinayaa baalka maalkii waa sayfu duuxadayn waa seef laba af leh oo sharkana loo isticmaali karo khayrkana loo isticmaali karo dadka waana lagu islaamin karaa waana lagu gaalayn karaa baalka maalka ah oo laba dhanka u isticmaasho sidaa daraaddeed qofkii qalbigiisa la soo dhoweynaya ee soo islaamay waa loo buuraya waxaa kaloo la siinayaa sida taariikhda salafka ku xusan iyo khulafada dadka markaa islaamka jeclaaday ee soo dhow ee soo islaamaya iyaga laftigooda waa la siinayaa ama kuwa madaxda qabaa'ilka ee had iyo jeer dadka soo dhiirinaya islaamka kusoo dhiirinaya kuwana waa la siinaya siduu nabiguba siiyey qaar dhowaan islaamay <clears throat> addoomaha la xoraynayo waa markay jiraan weeye alqaanimiin waa dadka daymoobay shardiga u xidhan waxa weeye qofkani dariiqo saxa ku daymoobay hadduu laakiin tuntay oo dhan walba uu riday oo uu yahay khamriile balwadla ah ama jaad iyo sigaar buu dee ku daymoobay waa lacagta iska bixi weeye cidina saka ku siin mayse <laughs> hal shardi unbay raaciyaano hadduu dariiqo xun daymoobay laakiin uu toobad keenay toobad wanaagsan oo saaf iyahoo la gartay qofkan inuu wixii hore ka baxay markaana dayntii waynu ka bixin innaga diinbaa inoo daran dayntu inooma darnee diintana inoo darane qofkana waynu yihi qof diin leh markaana dee faqiirna ah oo wux iskaga bixiyo waaye qofka qaniga ah daymoobay hal mar baa laga bixin karaa waa marka uu dan caama iyo badbaado ummadeed markuu u daymoobay wey dadkan shaydaanku isku dira ee xoolaha isku qabsadaybaa madaxa isla dhacayo ama qabaa'il ama shakhsiyaad baa murmay oo markaasaa dabeed fitno dhexdooda ay ka oogantay xoolo yaray isku haystaan daraaddeed intuu dhexgalay wui war maxaa laysku hayaa maxaa la ysku dilayaa dee adduun intaa la eg warkananaaba bixinaya iska dhaaf oo aynu iska heshiiyo isdhunkada ninkaa waynu ka bixinaynaa liannahu dab soo hulaaqmayay buu rusheeyey waa la rushaynaynaa marka qayb baa loo baasgaraynayaa sekada alqaaribiin dadka daymoobay fii sabiili illaahi waa jihaadka culimmada muslimiintu waxay ku itifaaqeen oo isla waafaqsan yihiin jihaad iyo wixii ku howleh qalabkii dagaalka loo isticmaalayay sidii loo diyaargaroobayay iyo eh, cadowga wixii lagaga hortegayay mararka qaarkood bay ku daraanhad iyo jeer manshuuraadkii iyo idaacadihii laga hortegaya cadowga shubahaadkiisa lagu suulinayay culimadii ducaadda ahaaye iyaguna u banbaxay inay e, xuja ku dagaalanka ahaa ilan qofna waxa weeyaan e, wuxuu ku dagaalamayaa hub qofna xujada iyo daxdulbaail baailka inuu meesha ka saaro kana waa la xusaa laakiin fii sabiilillaahi kuma jirtabaa culimada islaamku ay u badan yihiin masaajidada dhismahooda iyo wadooyinka hagaajintooda iyo ceelasha qodidooda iyo dadka dhintay kafantooda daynka bixintooda waxyaabahaas kuma jiraan iyagu <clears throat> wixii markaa arrimahaas tabarucaadka kala lagu bixinaya sekaduna wixii jihaadun ku lugle gaal wax ka taraya taasaa lagu bixin doona ibnu sabiil waa qofkii musaafirka ahaa safarku had iyo jeer markuu qofku ku jiro waa asafaru qircatun min alcadaab buu nabigu yii safarku waa qayb cadaabka ka mid ah. a xumo iyo in wax iskaga daataan qofka ayuu isaga badany aana u yahay marka qofkaana waxbaa la siinaya walow maal bahal ahaado mar haddaanu halkii maalkiisa joogin lagu kalifi maayo amaaho iyo dadka wax kasii amaahe waa loo dhiibaya isagana isagiyo maalkiisii kol hadday kala maqan yihiin alxamdulilah laakiin dee jaaniski imika aad buu wanaagsan yahay meel fog haddii aad maalkii ka joogto oo aad helaysa si dhib yar in lagugu soo xawilo waxba qiila ka dayine iska soo xawilo <laughs> odhanin waxaa layidhi maaragtay isagiiyo maalkii hadday kala fogaadeen dee hore may jirin imkaaniyaadkan iyo arrimahan sahlani may jirin markaa qofka maalan halkan imika kaga taga xoolihiisa waddan fog tagaa dee cid halkaa ka amaahaynaysa iyo cid u soo xawilaysa iyo waxo dhan buu waayi karaa qofkii xoolihii ka maqnaa dee waxba uma aha laakiin mar hadduu maalkii heli karayo waa sahlan tahay looma tixgelinayo inuu ya qof faqiira marka ibnu sabiil waa kaa weeye qofka socdaalka iyo safarka ku jira ee marka aan waxba haysanin waxaa kaloo aimo badani ay tilmaamayaan qofka safarka iminka bilaabaya wuu anbabaxayaa safarku buu anbabaxaya marka isagana waa la siinaya mar hadduu go-aansaday inuu safarkii u baxayo wixii kharash iyo sahay iyo nooliya u ka dhigan la waa la siinayaa safarkaa wuxuuna shardiyahuun inuu yahay safar waajiba sunaa mubaaxa safar xaaraan aanu ahayn hadduu safar xaaraana u baxaya maxaynu ka siinaynaa sake iyo sadaqa iyo waxba basharkaynu xoojinaynaa maal wuxuu baxayaa jihaad buu u baxayaa wuxuu u baxayaa xaj buu u baxayaa dacwad buu u baxayaa dad muslimiina soo booqashadood buu u baxayaa ama iska waxaabuu u bixi karaaba wax iska mubaaxahun fariidatan min allah waxay sii akidaysaa shayga aynu ka fahamnay laamta iyo fiida iyo waxyaabaha istixqaaqiyo lahaanshaha adkaynaya kuwaasaa iskaleh ilaahay baa go'aamiyey saa daraaddeed buu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intay u yimaadeen baa u yimi oo yidhi wax naga sii sekada kor iyo hoos intuu agay buu arkay inay muruqyo leeyihin oo niman toorahoo xoog badanayiin markaasuu yidhi haadii sadaqa laa taxilu liqaniyin walaa lidii miratin sawiyin sakadani uma bannaano qof maalqabeena iyo qof xoog loo si fiican u shaqaysanaya qofkii oo xoog leh oo shaqaysan karaya isagana uma bannaana riwaayinka qaarkood waxay siinayaan eh, waxay tilmaamayaan inuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddaad doontaan waan idin siin doonaa laakiin sadaqadan ilahay kuma aaminin nebi iyo cid kale toona qaybinteeda sideedaasuu siiye marka haddaa ka midtiin waan idin siin almuhim waxaa aayaddu markaa ay adkaynaysaa in lagu hubsado meesheeda saa haduu qofku waajibkan meeshiisii la seego taasina sunnay u tahay waana qalleena waa la leeyahay waa soo qalleeya qof aan ehelkeedii ahayn buu siiyey waa la seegay meeshii wuu soo qallaynayaa maalan xoolii buu ka saaray akown buu ku shubay way dhacantay meel buu dhigay way dhacantay neefkii oo sekaabuu gaar u soo saaro qof buusoo dhiibay gacantii xaqa u lahaydba ma gaadhinba sekadii may gaadhin dibbuu ka qalaynayaa waa lagu leeyahay gashimaduu woobo marka in sakada iyo bixinteeda aada laysaga hubsado way ku jirtaa meesha waana laba qayboodoo dee qaybna waxaa lagu bixiyaa lacag qaybna waxaa lagu bixiyaa wixii laga eh, sakadu ay ahayd wax ka mid a ah. matalan dahabka iyo xoolaha nool iyo iyo raashinka iyo shaygan isaga ah ee la sakaynaya qayb ka midabaa ah la bixinaya raashinka qayb ka mida ah weeye xoolaha nool waa neef ka mida dahabka waa in ka mida loo bixinaya laakiin tijaarada iyo lacagta iyo lacag baa isaga lagu bixinaya taa waxaynu uga jeednaa qofkii xoolaha ka bixinaya maalan lagu lahaa inuu dhogor bixiyo neef bixiyo haddii uu bixiyo kaash dee kaashkaasi uu ka ansaxaya waa sadaqa sunno ah laakiin neefkii waa inoo taagan yahay neefkii waa laga sugaya marka reermiigu aada uga fiirsadaan halkaa iyagoo isla waxagaajiyo miskiinkaba u daneeya ayaa odhanaya war qaalin baa meeshii ka baxaysa iyo sabeen noocaa iyo noocaas oo saylada markii soo baacay qiimaheedu waa intaas warba ilmihii habeelow isu kaalay oo kala qaybsada dee intaasay noqday qiimaheedii marka eh, taasi looma baahna waaya marka adigu dee baabkan masaariifu zakaa meelaha lagu bixinayo iyo cidda qaadan karaysa kolley xoogaa baxiyahoo waxay u baahan tahay qofku inuu aada u dabagalo dadka aan qaadanayn ilaa lix qolaa ka mida ama aanad siinaynin qofkii gaalkaa lama siinayo dee kaa aynu xagga hore kusoo marnay mualafatu quluubuhum soo galaya mooyaane ee istaraatiijiyadda laga leeya mooyaane waxaan la siinaynin qaraabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam banu haashim iyo banulmualib waayo waxay wax ku leeyihiin jihaadka waxa laga helo cadowga waxa laga hele shaaruba libaax laga soo qaado ayay qayb lahaayeen aimada qaarkood waxaan ku arkayay maraajicdooda iyagoo leh hardee wixii lagu halaynayay ee khumusul haniima haddii ay waayeenba dee meelaa faramarinaya sakadii waxbay ku yeelanayaan ijtihaad noocaasabaa culimada qaarkood ay qaatay waxaan la siinayn qanigii qofkii qanigahaa isagana soo aragin oo dee dadkan ilaahay kuma darin qaniga waxa la siin karaa uun laba jeer marka uu jihaadka ku jiro ee uu jihaadka u kaashanayo xoolihiisa uu iska haysanaya waxaa la leeyahay ku tawagal oo waa kaasa isticmaal adduunka sikada ah mar haddaanu ku lahayn rusuum ama eh, mushahar aanu ku lahayn ciidanka wa fii sabiili illaahi iduu soo gelaya marka labaada la siin karaana waa markii wax ku islaaxiyey labadaasunba la siin karaa cidda afraad aan la siinaynin sakada waxa weeye xaaskii ama ooryahaagii waxaynu doonaynaa sakadu eh, xoolaha qofka ka baxaya inay xaafado kala duwan galaan oo meel wuxuu aanay isugu aroorin kay laa yakuuna duulatan bayna alaqhniyaai minkum maalka ilaahay wuxuu la doonaya inuu baaho oo dabaqad qura aanu ku egaanin si aan nidaamka gaalado kale dabaqaad u samaysmin marka qofkaad biil siinayso waxaa lagu leeya biilka u daah qaar kale oo aanad biil siinayn sakada hala siiyo marka xaaskii dee biil bay leeda lama siinayo wax xashanaad aan la siinayn waalidkii aabbaha hooyada awowga ayayda wixii waalid ku ahun waxaan la siinayna caruurtaadii intaasaa la isku waafaqsanyay lixdaa qolo <clears throat> wa minhum buu ilaha yidhi munaafiqiinta waxaa ah ka mid a aladiina kuwiibaa ka mida yu'duuna annabiy nebi maxamed dhibaya wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa udun waa dheg waa dhegaysta dhib ma leh qul waxaa tidhaahdaa uduunu khayrin lakum dhegayste wanaagsan buu idin yahay yu'minu billaahi ilaahay buu rumaynayaa wa yu'minu lilmu'miniin dadka mu'miniintaana wuu rumaynayaa waxay u sheegaan waraxmatun naxariis buu u yahay liladiina aamanuu minkum dadka mu'miniinta idinka mida ummad yahay waaladiina yu'duuna rasuula allah kuwa nebi maxamed dhibaataynaya aflagaadaynaya waxyeelaynaya lahum cadaabun aliim cadaab kulul bay leeyihin yaxlifuuna billaahi lakum ilaahay bay munaafiqiintu idinku dhaaranayaan liyurduukum inay idin raalligeliyaan wallaahu wa rasuuluhu axaqu ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa ku habboon an yurduuhu inay raalligeliyaan in kaanuu mu'miniin hadday ilaahay rumaysayn alam yaclamu miyaanay munaafiqiintu ogaanaynin miyaanay ogayn ha ogaadeene annahu arinku wuxuu yahay man yuxaadid illaaha wa rasuulah ilaahay iyo rasuulkiisa cidda khilaaftae baal marta ee dabageli weyda fa ana lahu kaasi wuxuu xaq u yeeshay naara jahanama buu leeyahay khaalidan fiiha wuu ku waarayaa dalika alkhizyu alcaiim kaasaa dulli weyna inuu qofku naar ku waaro waa dulliga u weyn talutaa miyaanay ogeyn waa cudurkii cuduradii khatarta badnaa ee munaafiqiintu ay qabeen wey way iswaraysteen munaafiqiintiio waxay idhaahdeen wabal ka daaya markay xantii nabiga badiyeen calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabta qaar ka mida ay idhaahdeen warbal ka daaya waa intoo maaragtay qur-aan iyo waa kuwan soo degee waa intoo wax laynaga sheegaa ama warkeennu uu baahaaya ka daaya qaar kalena waxay dhahen maxaynu ka daynaa weligeen baynuu sheegi jirnay wuuna inuu sheegaynaa u iska aqbalaya run iyo been wixii aynuu sheegnaba isagu waa udun udunka waxa la ydhaahdaa dee waa dhegtanay ahayd marka siduu dhegaysigiisuu badan yahay waaba isagoo dheg noqday qofka had iyo jeer dhegaystayaasha laydhaa waa dheg dheg baa ina martay <laughs> macnaha dhagaystaa jooga weeye saas oo kale cayn baa la ydhaa cayn cayntu waxa weeye macnayaal badan bay lahayd erayga cayn isha biyaha waa lagu tilmaama qoraxdaa lagu tilmaama shakhsigaa lagu tilmaamaa ishanaa laydhaa isha cayn ahayd laakiin haddana qofka sahankaa ama sirdoonka ama war sugaya war qaadaya waxaa la yidhaahdaa fulaanun cayn macnaha cayntan ma ahee waa qof wax eegaya weeye oo maaragtay arag u socda dhegtiina noocaas oo kale waxay ka wadaan dhegaysigiisu aad buu u badanyay nin wax soo celiyaba maaha uunaynu ku ahriy waxa ay ku dagmeen guuldaradooda dulqaadkii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo dabeecad macaankiisi iyo siyaasadiisii xakiimka ahayd kiibay ku dagmeen kolkaasaa la leeyahay waxba inagu soo celin maayo kollay nagu qaban maayo beenteenne dee wuxuunaynu saraacinaynaa iyo beentii labadiiban isku lifaaqayna dabeetana dheg wanaagsan oyna dhegaysatuu noqonaya iska wada waxaa doonaysa markay caynkaa isleeyihiin ilaahaybaa maqlaya subxaanahu wa tacaala alaa yaclamu man khalaqa wahuwa alatiifu alkhabiir miyaanu ogayn khalqiguu abuuray isagaa ila xogogaa leh wuu ogyahay wey nebigaa loo sheegay kolkaa nebigaa loo sheegay si kolka loo eego dheg wuu yahay dhagaysta wuu yahay laakiin wuxuu dhagaystaa khayrka nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam qul udunu khayrin lakum waa dhagaysto wanaagsan buu idin yahay wax shara ma dhagaysta rasuulku sala allahu caleyhi wasalam islaamowna run sheeg islaamowna uga qaado weeye arrinkiisu marka dada shahaadanayahoo kelmad sheegay kuna dhaartay waa tii dee uu ku khiyaameeyey nebi aadam kii shaytaan la odhan jiray wuu dhaartay wa loo maray iyo been buu israaciyey shaydaan iyo kaafir iyo munaafiq iyo waxaa isku liiska ah ayaa been iyo dhaar laysku lifaaqay ay shaqow tahay marka ilaahay buu rumaynayaa muminiintana wuu u rumeeyaa wixii ay sheegaan yuminu bilaahi babaa ka dambaysa markay bilaahi ku jirto wa yuminu lilmuminiin kolkay muminiinta ku jirtana laambaa ka dambeeya farqiga udhexeeya waxa weye nebi maxamed ilaahay buu rumaysan yahay qofka ilaahay rumaysanna wuu uga qaataa hadalka qofka muminka ahi waa runleh qofka muuminku uga sheegaana qalbigiisa ma fatashayo ma akhriya dee wuuga qaadan wa yuminu lilmuminiin muminiintu rumeeya iyaga ma rumeeyo wuu u rumeeyaa waxay idhaahdaan marka shahaadadaasaa ku dagteen rasuulka isaguna dulqaadkaasu idinku waday naxariis buu ummadda u yahay nabi maxamed caleyhi salaatu wasalaam naxariistaa uu yahay daraaddeed ayaa kaga nabadgasheen cadaab ilaahay laakiin halaag caamaaba kusoo degi lahay dhibaato rasuul bay arrintan ahayd aflagaadada nabi maxamed loo geystay calayhi salaatu wasalaam waxa dhaxalkeedii u noqday inuu ilaahay yidhi lahum cadaabun aliim waaladiina yu'duuna rasuula allaahi lahum cadaabun aliim cadaab kulul baa ilaahay u yab ah, cidda nebi maxamed dhibaysa marka dhibaatadu dee nebigu mar haddii wifka ka tegay waxaa lagu dhibi karaa qowlka weeye cayda la caayaya rasuululaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam cayda la caayaya nebi maxamed intuu qofku afka kala qaado ama uu wax ka sheegayo isaga iyo manhajkiisii iyo dacwadiisii waa dhibaato yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu kaladiina aadaw muusa fabara'ahu allahu mima qaaluu wa kaana cinda allahi wajiiha waxaa markaa aayaddaa ilaahay uu ku tilmaamay reer banu israa'iil bay dhaqan u ahayd inay ambiyadoodii iyo nebi muuse dhibaateeyaan oo ay caayaan oo aflagaadeeyaan sidaasoo kale ayay dhicin buu lahay macnaha a'immada qaarkood waxa ay ku tegeen sida qaadiciyaad ashifaa fii xuquuq lmustafaa kitaabka weyne uu kaga hadlo xuquuqda nabiga caleyhi salaatu wasalaam aimo badan wuxuu kasoo naqlinayaa in ay ka duwan tahay xataa diinta hadduu qofku caayo cayda uu nebi maxamed caayay baa kasii daran leannahu hadduu ka toobadkeena diin caygii waxay noqonaysaa xaq ilaahay uu ku leeyaho dee waa laga dhaafi haddii laakiin caydii rasuulka uu ka toobad keeno dee qadaf baa la socday qadaf nabiga qadfay calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed rasuulkii ka saamixi lahaana ifka wuu ka tegay marka isagu towbad ma lahabaabuu ku tegayaa cayda nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo qadafka nebiga lagu sameeyey oo dee xaq bani aadan bay xidhiidh la leedahay waxyaabaa gaalnimadan kalena xaq ilaahay bay ku xidhantay tanina waa xaq bani aadam iyo gaalnimo isku jira cayda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam munaafiqiibaa ilaahay uu sii wadaa ilaahay bay idinku dhaaranayaan si ay idiin raalli geliyaan ilaahay iyo rasuulkiisaa ku habboon an yurduuhu in kaanuu mu'miniin inay raalligeliyaan astaamaha munaafiqa waxaa ka mid a ah, ilaahay ma raalligeliyo laakiin ummaddu raalligeliya wuxuu isku dayaa in dadka unu raalligeliyo ilaahay haba u cadhooda hadduu doonayo halka qofka muuminka ahi ilaahay uu raalligeliyo dadkuba ha u cadhoodaan hadday doonayaan hadda waa qaaciida cajiiba ah tallaabadaad qaadayso iyo qowlkaad odhanayso iyo go-aankaad qaadanayso iyo mowqifkaad istaagayso waa inaad ku xisaabtantaa talow ilaahay raalli maka yahay dadka wa in qaamat iddunya awqac walam taqcud adduunyadu hadday doonaysa haba istaagta eh ooyay fadhiisaninba ha kacaa fadhiisata eh talow ilaahay raalli maka yahay waxaa kaa soo fulaya qiyaamaha miyuu kugu qabsanaya mise waad ku nabadgelaysa talow diinta maxay halkaasay ahayd inuu ka galo laakiin sida waxaa loo yaqaana siyaasadda casriga qofku wuxuu yastacmil xusna takhallus min alashyaa wixii caqabadee ku yimaada xusnu takhallusunbuu samaynaya wuu ka siibanaya marka dadka raali noqoshoodunbaa la doonaya daliilkay u dhiibeenna waxa weeye rida shacbi rida allah shacbigoo kaa raali noqdaa ilaahay baa kaa raali noqday shacbigu gaariya islaam midkay doonayaan ha ahaadeen dadku siduu u badanya waaba diinla-aanba iyo xumaanay raacaanba inta wanaagsanina way yarta marka hadduu qofku idhaahdo dadkumaynu raali gelinayna waxay doonayaan waxay doonayaan ha dooneen walow diin la ha dooneen arrin aad u khatar badan weeye laakiin waa laga duulaa sidaa ilaahay uhi wallaahu warasuuluhu axaqu an yurduu in kaanuu muminiin hadday ilaahay rumaysayn ilaahay iyo rasuulkaa raalligeliya ooyay raalligelini ilaahayy dadkayay ku raaligelinin wax ilaahay ka cadhaysinay waxaana macruufa hadduu qofku dadka ku raaligeliyo wax ilaahay ka cadhaysiinaya dad kale ilaahay wuu ka cadhaysiiyaa oo dadku raalli kama noqdaan way u cadhoodaan hadduu qofku dadka kaga cadhaysiiyo wax ilaahay raalli gelinaya dad kale ilaahay baa ka busteeya liana alquluuba biyadi illaah nabigu wuxuu leeyahy alquluubu bayna usbucayni min asaabici araxmaan yuqalibuhaa kayfa yashaa quluubta addoomuhu ilaahay gacantiisay ku jirtaay oo dhankuu doonu u dhigaa oo siduu doonu ilaahay u dhigayaa oo dhankuu doono u jeediya markaa kol haddaad isaga soo martay kol haddii aad isaga iska dhistay kol haddaad isaga raalli gelisay dadkuna mowqifkaaga dhabta ah mowqifkaaga jira ee shakhsiyadaada muujinaya iyagoo kugu qadarinaya way kaa raalli noqon doonaan haddii laakiin ay arkaan inaad tahay gabaldaye iyo laba wajiile marba dhan u dhigaya ilaahay iyagana wuu kugu diraya saas wey waa sida riyaaga iyo sumcadoo qofka camalka uu qabanayo uga jeeda istusnimo iyo ismaqashiin indhaha dadka ilaahay baa ka ridoo libdhiya qofka ikhlaas daraaddeed u qariya camalka uu qabanayana iyadoo uu isqarinaya ilaahay soo saara oo uu muujiyaa marka dadku halkii ay ka macayn iyo halkii laga qaban lahaa steerinka halkii laga wadi lahaa bay ka leexdeen markaasuu gaarigii la qalimay dhankii loo wadi lahaa meelaan ahayn bay u kaxeeyeen markaasaa dabeedna dabadooda ay ka noqdeen dadka alam yaclamuu anahu saa aynu sharxaynaba aayaddu tilmaamaysa alla wuxuu hi alam yaclamuu annahu man yuxaadid illaaha warasuulah faana lahu naara jahannama khaalidan fiiha dalika alkhisyu alcadiim muxaadaadku man yuxaadid illaaha cidda ilaahay khilaafaysa yushaaqiq illaaha warasuul muxaadaadka iyo mushaaqaadku waa khilaafka cidda ilaaha iyo rasuulka khilaafaysa miyaana ogeyn inuu naar leeyahay ku dulloobayo dulli weyn la kulmi doono nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay markuu ilaahay qof jeclaado malakul jibriil buu sheegaa wuuha qofkaa waan jeclaaday jeclow malagaasina wuxuu u sheegayaa malaa'igta caalamka kolaa qofkaa laga jeclaanaya caalamka adduunyada markaa qabuulkii loo soo dejinaya dadka wanaagsan baa jeclaanaya hadduu qof ilaahay nacma malaguu sheega malaguna malaa'igtu u sheega dabeedna cadhadii ilaahay u qabay ayuu caalamka u geliyaa qulubtooda yaxdaru lmunaafiquuna baa ilahay uli munaafiqiintu waxa ay ka bayr leeyihiin macnaha waxay ka baqayaan an tunazala calayhim suura in suurad lagu soo dejiyo tunabi'uhum u warramaysa u sheegaysa bimaa fii quluubihim laabtooda waxa ku sugan suurad ka warramaysa oo iyaga u warramaysa qul waxaad tidhaahdaa istahzi'uu iska wada dheeldheelkiinna in allaaha mukhrijun ilaahay wuxuu soo saaray uu bannaanka keeni doonaa maa taxdaruuna waxaa ka baqaysaan ka feejigantihiin walain sa'altahum haddaad weydiisa wixii ay yidhaahdeen waxaa ma tidhaahdeen layaquulunna waxay odhanayaan innamaa kunnaa nakhuudu innamaa kunnaa wuxuunaa nahay nakhuudu kuwa arrimaha faaqidoo iska yara dhex gala wa nalcabu waannu iska ceel ciyaaraynay kaftan iyo bilaa macnay ahayd dhabnagamay ahayn ereyadaasi qul waxaad tidhaahdaa abillaahi ma ilaahay wa aayaatihi iyo qur-aankiisa iyo wa rasuulihi nebigiisa kuntum tastahziuun masaddexdaasaa ku dheeldheesheen laa tactadiruu waxbaha cudurdaaranina qad kafartum bacda iimaanikum intii a shahaadateen kadib waa gaalowdeen in nacfu haddaanu saamaxna buu ilahay yidhi can daa'ifatin minkum koox idin ka mid ah haddaan caf isu fidiyo nucadib daa'ifatan koox baan ciqaabi doonaa biannahum kaanuu mujrimiin dembiilayaalbay noqdeen dembigiina kasoo noqon waaye waa sifaadkooda waxaa ka mid ah in deganaanshuhu ka maqan yahay deganaanshaha uu leeyahay qofka mu'minkaahi iyo kalsoonida uu qaba ayaa ka maqan astaamahooda waxaa ka mid ah had iyo jeer marka ay wax ilaahay xaggiisa ma eegaane ummadday eegaan ummadda ayay eegaan waaya sababta aayaddu waxay ahayd mid munaafiqiinta ka midabaa hadlay markaasaa wuxuu uhi maa araa quraa'ana haaulaai ilaa arqabanaa butuunan wa akdabanaa alsuna wa ajbananaa cinda alliqaa farufica dalika ila rasuuli sala allahu calayhi wasalam wallaahi dadkan muxamed la socda ee wax inoo akhriyaya wuxuunaanu arkaa buuhi inay yihiin kuwa inoogu hunguri weyn ee inoogu been badan ee inoogu fulaysan haddaba saddexdu ahaa asalkeedaba qofka liitaa siduu yahay buu ku moodaa halkuu taagan yahay buu kaala bilaabaa marka nimankaas sidaasay ku eedeeyeen asxaabtii nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam saddexdaa arrimood fulaynimo iyo hunguri iyo maxaanku idhaahdaa war aan run ahayn ayay ku eedeeyeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam <clears throat> saddexdabana munaafiqa ilaahay ka markhaati kacay inuu cudurrada noocaasa qabo <clears throat> waaya arrinkaa kolkii uu ka soo fulay nin asxaabiyaa ah maqlayo nabiga gaadhsiiye calayhi salaatu wasalaam oo yidhi adiga iyo asxaabtaba waxbay ka sheegeen nimanka ninkii munaafiqi hebel la odhan jiray munaafiq ahaa waxa iyo waxa iyo waxaasuu yidhi waxaasuu yidhi waaya markii dabeedna rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu u yeedhay nimankii dee sidoodii caadiga ahaa wallibay isticmaaleen wallihii ay beenta ku dhaaranayeen bay isticmaaleen waxayse ka feejignaayeen oo ay ka baqanayeen in qur'aan soo dego arrintooda fashilinaya qur-aan arrintooda fashilinaya inuu soo dego ficlan sidii baanay u dhacday ninkii asxaabiga ahaa ee markii uu arrinka sheegay ay ku beeniyeen wallaha ay kaga dulboodeenna haddana sii dacaydeen ay yidhahdeen baleeq waa kaas waxaanu ogeyn unbuu iska yeedhinaya iska sheegayaa wuxuuhi ilaahay noo kala markhaati waa awliyada ilaahay wey ilaahay oo annaga iyo munaafiqiinta ah ka ayaga run sheegaya ilaahay uu qur aan ku buui inna min cibaadi illaahi man low dacaahu ajaabahu sariican addoommaha ilaahay waxaa ka mida mid marka uu dhawaaqo si deg dega ah, uu u ajiibayo markiiba ilaahay aayaadkan uu soo dejiyey yaxdaru lmunaafiquuna an tunazala calayhim suura in suurad lagu soo dejiyay ka baqanayaan munaafiqiintu tunabi'uhum bimaa fii quluubihim waxa qalbigooda ku sugan uga waramaysa waxa iyo waxa iyo waxaasaad tidhaahdeen waxa iyo waxa iyo waxaasaad qabtaa suurad sidaa leh nabiga calayhi salaatu wasalaam marka ay u yimaadaan mowqif gaaray leeyiin markay ka baxaanna mowqif gaara waa dabeecadda yuhuudda am xasiba aladiina fii quluubihim maradun an lan yukhrija allaahu adqaanahum walow nashaau la araynaakahum fala caraftahum bisiimaahum walatacrifanahum fii laxni lqowl saasaa ilaahay uu ku tilmaamaya carabka dalabta leh ayaad ku garan doontaa qofka caadiga ah ee si niyad samaanoo daacadnima ku jirta oo hadlaya iyo ka silan way kala muuqanayaan marka waxaa la yidhi waxa istihzaabaa samay markii la ka warrama ka warrama baa waa kuwaa ka dhaarta aayaadkanaa soo degay aayaadkanaa soo degayoo dee waxaan inay yidhaahdeen baa ilaahay u markhaati furay asxaabigii sawkan qur-aanku sheegay ilaahay idin fashiliyey waxay kaga jawaabeen innamaa kunnaa nakhuudu wa nalcab khawdku waxa weeye arrimahoo la iska faaqido oo la iska waraysto oo la iska celceliyo lacibkuna dee waa ciyaarti walaahi nabi allow markaan dee sidaa islahayn kaf danbay iska ahayd dee dhab nagamahayn haddaanu asxaabta wax ka sheegnay iyo haddaanu adiga wax kaa sheegnay dee kaftanbay ahayd kaftanbay ahayd run may ahayn intanoo aayadood baa markaa ilaahay kaftankaasi nooca uu yahay macnaa dee iyaga xaqiiqay ka ahayd xataa hadduu kaftan yahay xukunkiisii baa ilaahay u sheegay istahzi'uu in allaha mukhrijun maa taxdaruun qul a bilaahi wa aayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'uun ilaahay iyo aayadihiisi iyo rasuulkiisiba ku dheeldheesheen waa ilaahay iyo aayaadkiisa iyo rasuulkiisa manaa qur-aanka waxbay ka sheegeen nebigana waxbay ka sheegeen asxaabtana waxbay ka sheegeen rasuulkana waxbay ka sheegeen saddexdaasaa ku dheeldheelaysa saddexda lagu kaftamaya ma kuwaasaa aayadda ilaahay wuxuu raaciyay laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum ha cudur waa gaalowdeen aayaddu waxay si cad u sheegaysaa arimaha caqadiga iyo diintu inaanay lahaynba wax safaad iyo ku dheeldheel waxyaaba waxaa jira dhabtooduna dhabtay dheeldheelkooduna dhab yahay gaalnimada ka mid a innaga waxaa dhacda dadka qaarkood in diinta ay wax ka sheegaanoo qaarkood aakhiro kasoo soo warramaanoo xabaashaanu hebel isku aragnay oo iska dhigayaa mid dhintay oo dacaayada markay dadku istacaadeynayna kaftamayaan ilaa aakhiraday gaadhaa oo ilaa waxay gaadhaan rasuulka iyo ilaahayna waxaan jirin ka sheegaan dabeetana wuxuu leeyahay wuxuu tilmaamayaa sheegayaa inay arrintaasi iska kaftan unahay waa dicaayad baahid wax iska bilaa macnaa waa tan ilaahay uu ku eedeeyey tan munaafiqiinta lagu eedeeyey wey nafsuha ha cudurdaaranina waa gaalowdeen laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum gebagabada waa noocaa markaa haddii uu markii waar maxaad diinta u cayday waar maxaad rasuulka u cayday wallaahi dhabiga ma ahayn dee hebel baan isku yara aan yar kaftamayna ma ahayn wax maarata waa yara higaadiyeun higaadda qur-aan baynu ku naqaanaye markuu kuleeyahy diin diin cayga iyo ilaah cayga iyo rasuul cayga cay ma laha intaasi waa waa waxaan maaragtay ka hufan waxay sheegeen subxaana allaahi camaa yushrikuun waxaase weeye waxay sheegaysaa qofkani inaanu iimaan jirin bay sheegaysaa waayo qofku shayga agtiisa ugu qaalisan kuma dheeldheelo kumana ciyaaro munaafiqiintii kuwaasay noqdeen ilaahay hadduu qayb cafiyay toobad keenaan kollay qaar la cadaabayaa badan way jireen qaar isfahmay oo dib uga soo noqdoo toobad keenay dabeecadda munaafiqiinta wuxuu ilaahay tilmaamayaa inay ummad gooniya yihiin ummadani dadka way iska dhex midhiiqinayaanuna way iskaga dhex jiraanuune iyagoo qolo heblaaya oo jinsiyadii hayst oo ummadda ka mid a ah, ayuunbay iskaga dhex jiraan laakiin nimankaas waxaa halkan rabbi uu ku tilmaamaya inay ummad gooniya yihiin almunaafiquuna wlmunaafiqaat ragga iyo dumarka cudurka nifaaqa qaba bacduhum min bacdi barhkoodba barhka kaleu ka yimi macnaha way isdhaleen waa dad isdhalay oo soo kala jeeda yaamuruuna bilmunkar waxa xun ayay farayaan dadka wayanhawna can lmacruuf waxa wanaagsanna dadka u diidaan wayaqbiduuna aydiyahum gacmahoodana way iska laabtaan bakhayllo weeye nasullaaha ilaahay bay ilaaween fa nasiyahum isaguna sidii wax ilaawu ula dhaqmay ina almunaafiqiina hum lfaasiquun munaafiqiintu waa faasiqiin kuwa ilaahay ka fogaado ka firdhado ka fallaagoobay wey wacad allaahu lmunaafiqiina wlmunaafiqaat waxa ilaahay u yaboohay ragga iyo dumarka cudurka munaafiqnimada qaba wuxuu u yaboohay walkufaara iyo gaaladoo dhan naara jahannam naarta jahanamuu u yaboohay khaalidiina fiiha way ku waarayaan hiya xasbuhum way ku filantah walacanahum ullaahu ilaahay baa fogeeyey walahum cadaabun muqiim cadaab daa'imana way leeyihin joogta ah oon laga jimcinay dadkisaa halkan gaaladu yidhaahdaan ragguna waa qayb dumarkuna waa qayb raggu ururuu leeyahay dumarkuna ururay leeyihiin difaac baa lagu kala jiraa dumarku xaqooday dhacsanayaan raggu xaqiisuu dhacsanaya ama qabaa'il loo qaybiyo dadka ama dabaqada loo qaybiyo ama wadamo loo qaybiyo ilaahay gaaliya islaambuuqaybiygaaliya islaam ayuu qaybiyey munaafiqiyo mumin buu qaybiyey bulshadii isku dhex jirta xataa wad aashahaadanaysa ayaa qaybna uu raggii iyo dumarkii munaafiqiintaa qayb dhigay dhinac dhigay mu'miniintii rag iyo dumarna dhinac buu dhigay oo inaga arki doono walmu'minuuna walmu'minaatu بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ulaaika sayarxamuhum ullah waaka halkaa ilaahay ku sifeeyay iyagana waa laba tilmaamoodoo kala fog isu cagsiya waa isu cagsi kuwana wadadii ilaahay bay hayaa waa bal ummadda shaqadoodu inta noqota eeg astaantan cidaad ku aragto de cudurkan u qabaa wanaagay eh, waxay faraan xumaanta wanaaggana way isu diidaan horta raggooda iyo dumarkooda way isku tirsan yihin kol dareenka noocaasa leeyihin kala qolabaha ahaadeen isku liis weyn waxa la yidhaahdo munkarka ayay isfalaan wanaaggana way isu diidaan <clears throat> dabcan munkar iyo macruuf waa calaa miisaan shariica shareecaddaa lagu miisaamaya laakiin laguma miisaamaya aragtiyaha dadka hadii la idhaahdo dadka aragtiyahooda munkarkiiyo ha lagu miisaamo wakhtigan ayn joogno maxaad u malaynaysa dee waxalla waxa munkaraa macruuf lagugu sheegaya macruufka iyo diintii iyo sunnahana munkar baa lagugu sheegaya hataa dadka weydiisa weye marka munkar iyo macruuf waa sida shareecadu ay u tilmaantay iyo mowqifkay ka taagantay aragtida shareecada odhan mayne laakiin waa mowqifu shariica ayaa la eegaya markay shareecadu ka taaganta waxaasi waa munkar shareecadii baa sheegtay waxaasi waa macruuf marka waxaa laga yaabaa inay khamriga isfaraan oy sinada isfaraan oy dilka isfaraan oo laaluushka isfaraan oo khiyaamada isfaraan iyo sida wax loo turuufeeyo intaasaa laysu dardaarmaya intaasaa reer magaalnimadii iyo mutacalinimadii iyo xariifnimadii iyo waxaa laga dhigaya iyo dadka sida dhiigooda loo cabe loo liqo macruufkana waa laysu diidayaa wixii diin iyo ammaano iyo xalaal iyo akhlaaq wanaagsan intaasina waa badownimo iyo wadaadnimo iyo takhalluf ayay noqonaysa subxaana allah wayaqbiduuna aydiyahum gacmahoodana way laabtaa hadday xataa wax bixinayaan ee eh, oo dhan ilaahay ma tixgelinaya ama sharcigu ma tixgelinayo qof waxaa jira aad waxu bixinaya laakiin bakhayl ah muxuu yahy macnihiisu iyo qof wax kooban bixinaya laakiin deeqsiya maalan qofkii waxbuu bixiyo uu bixiyo meelo sharabuu ku bixiyo wuu ku tuntayo wuu ku boolatigo waxbuu ku ifsaadiyey maalkiisi miyaa la odhanaya waa deeqsi laa deeqsi maaha kaas waa musrif walaa tubadir tabdiilan ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin mufsid weeye kaas laakiin qofku markuu faradka iyo waajibka bixiyo iyo sakada iyo xaqa lagu leeyay kolka uu bixiyo waa deeqsi wey wayaqbuduuna aydiyahum nasullaha fanasiyahum ilaahay bay ilaaween markaa fanasiyahum caamalahum mucaamalata man nasiyahum sida aayad kale ilahay ui falyawma nansaakum kamaa nasiitum liqaaa yawmikum hada wamaa kaana rabuka nasiya cilmuhaa cinda rabbii fii kitaabin laa yadilu rabbi walaa yansaa inaan waxba ilaawin baa ilaahay aayaadku ay markaa fasiraaayaadkuna iyagaas fasiraya markaasaa ibnu kaiiru tilmaamaya ama salafkuba waxa weeye wuxuu la dhaqmay sidii u xilaaway oo ay ku habboon yihiin nimankaasi wixii ku habboonaa abaalmarintii ku habboonayd buu la dhaqmay munaafiq waa faasiq munaafiq rag iyo dumarba iyo gaal naar jahanamo la yidhaahdu u yawahay bal adeegada intuu isu raaciyey wacada allaahu almunaafiqiina walmunaafiqaati waalkufaara naara jahannam khaalidiina fiiha hiya xasbuhum walacanahum allah walahum cadaabun muqiim macnaa intaasoo dhammi waxay tilmaamaysaa in ummaddaasi qaraxjab ummaddaasi uu ku dhacay cudur dilaayana uu yahay cudurka hayaa marka ummaddu inay ilaahay baryaan inuu ka caafimaadiyo aadna ay uga warwaraan cudurkani cidda uu hayana hadduu ka dawoobi waayo inay ka beri noqdaan waa xikmadaha ilaahay ugu sheegaya wallahu subxana wa tacala